ay ku ijmaacsan tahay oo wax isku diidan aan lahayn aniga ijmaacan xujaysana kaas waayo laakiin ninkan maaliki ijmaaca uu xujaysana waa ijmaac ahlilmadiina ayib qaala wuxuu uri lastu aquulu dhihi maayo walaa axadun min ahli اlcilmi haadaa mujtamacun calayhi dhihi maayo ilaa limaa laa talqaa caaliman ilaa limaa shay mooye laa talqaa caaliman aada la kulmayna abadan weliga ilaa qaalahu ijmaacaas waa kuu leeyahay laka adiga waxakaahu can man qablahu ninkii ka horeyn waa ka sheegaa maala ka qawlika aلظuhru arbacun wa ka taxriimi اlkhamri wa ma ashbaha dalik yani waxaan ku leeyahay ajmaca almuslimuuna calى ana الظuhra arbacu rakacaati wa ana almagriba halaaثu rakacaati wa ana alkhamra muxaramaة fi sharci saasaan ku leeyahay ijmaacaas aniga aan kuu sheega maanta dhan haddaad raadis wax kugu diidana arki mayso nin waa kugu waafaqaya laakiin ijmaaca maaliki ninkaa uu kuu sheegaya wuxuu ku ajmaca uu ku wuxuuna ujeedaa ijmaaci ahlumadiina waxaa laga yaabaa reer basre iyo kuufa iyo maka inay khilaafsan yihin marka ijmaacayga iyo ijmaaciisa waa iskhilaafsiina kayga xujo waayo liannahu ajmaca caleyhi lmuslimuun kiisana waxa waaya ijmaac gaar a laa yuwaafaq caleyh saasuu leeyahay inkastoo cibaaradii hore in aada loo fiiriya ay u baahan tahay waqad ajiduhu waxaaba laga yaabaa buuri inaan helo ninkii maalikiga ahay yaquulu inuu leeyahay almujmacu alayhi almujmacu calayhi cindana ou leeyahay annaga agtiina midka lagu ijmaacay waajidu waxaanan helayaa markaas min almadiinati min ahli اlcilmi kaiira dad badan yaquuluuna bikhilaafi bal waxaaba la arkaa buu leeyahay imaamu maalig oo dhahayo hada almru mujmacun alayna indana mujmacun calayhi cindana amarkaan agteenaa lagu ijmaaci uu leeyahy markaan raad waxaan helaa dad badan oo xataa ahlu madiinadii ah oo khilaafsan marka ijmaaca oo maalikin daa'iman ou xikaaynaynay laysa calaa xaqiiqatihi saasuu rabaa waqad ajiduhu imaamu maalik waaban helayaa yaquulu asoo dhahayo almujmacu calayhi midka lagu ijmaacay annaga agteenna kaas weeyaan asigoo saas dhaha waxaan helaya waajidu min almadiinati waxaan helayaa min ahli lcilmi dadka cilmiga u saaxiibkee kaiiran dad badan oo yaquuluuna bikhilaafi dad ahlu madiine oo hadalkaas uu yihi mujmacun calayhi wax khilaafsan ah waajidu waxaan helayaa oo kale caamata ahli lbuldaani dadka buldaanta badigood oo dhan calaa khilaafi maa yaquulu wuxuu leeyahay wax khilaafsan almujtamacu calayh wuxuu yidhi almujtamacu calayhi cindana wuxuu yidhi wax khilaafsan aygoo sheegaan arkay buu yidhi marka ijmaacoodaas iyo ijmaacayga isma laha waajidu waxaan helayaa caamata ahli buldaani dadka buldaanta ahalka waa badigood calىa khilaafi maa yaquulu intuu leeyahay wax khilaafsan almujtamacu calayh markuu leeyahay almujtamacu calayhi wuxuu yiriyey wax khilaafsan aan ahlu buldaanka ka helaya qaala wuxuu yihi imaamu shaafici faqultu lahu waxaan u idhi qad yalzamuka fii qowlika qowlkaada waxaa kugu laazimaya laa tacqilu maa duuna almuudixati atri mil maa lazimahu fi الhuluثi imaamu shaafiعi markaan buu goolkii ka dhaliyay waxaa la yidhi sidii adiga aad u diiday ninkaas imaamu maalik ah ou yidhi hulث wax kad yar lalama gudaayo ood adiga diiday ood xujadiisa aad eber ka dhigtay oo aad tiri markaan hulukii wax ka yar waa la gudi karaa ilaa muudixadii shantii halaada geela soo gaaraysa laga gaaro iyo wixii ka sarreey anigana waxaan ku leeyahay buu idhi sidii adigaba aad huludka ninkaas ugu diiday in lagu ekeeyo aan anigana waxaan ku leeyahay muudixadii in lagu ekeeyaan kuu diido hoos baa loo soo dejinayaa oo wax allaale wixii gaf ooba loo geysto o dhan waa laisla gudayaa baan ku leeyahay marka istidraaj baa lagu sameeyey hada radda calى اlmaliki bindifaacin shadiid oo si aad u og xoog laba ugu radiyo wuxuu leeyahay adiga uludka yaa kuu ekay markaad leedahay maadaama nebiga uu yidhi diidi waa lala bixi karaa uludkana muslimiinta ay ku ijmaaceen wixii kala diida ma jiraan ee waa lala bixi karaa adigana waxaan ku leeyahay sida ulud maxaa ku ekay aad u tiraan kuleeyahay ana mudixa maxaa ku ekay hoos may usoo degto oo ninkii waxaa laga yaabaa shantii haraadoo geed waa ku culus tahay marka maalala bixiyo sidii uludka loola bixiye xujadii asiga ninka u radiba asna lagu radiyey markaa saasay arrinta ku dhammaatay ayib qaala faqultu lahu waxaanu ihi qad yalzamuka fii qawlika ninkaan yalzamuka fii qawlika adigoo xanafi waxa kugu laazimaayo oo aad tiriye laa tacqilu maa duuna almuudixati midii lafta caddayse wax ka yar layslama gudaya aad tiri waxaa kugu laazimaya milu maa lazimahu ninkii maaliga ah wixii ku laazimay fi thuluth intiibaa adna kugu laazimayso marka laba mid un noqonaysaa in la yidhahdo waxgafa oo dhan waa laysla bixinaya iyo in la yidhaahdo naska waxau sheego naftii markii la gooyo unbaa laysla bixinaya khataa wax kale layslama bixinayo laakiin meel kasta laguma ekaan karo intaasi hadal ku dhammaaday ayb faqaala lii wuxuu yihi markaan ina fii cilata biana rasuula allahi lam yaqdi fi ma duuna almuudixati bishayin ninkan daliil buu keensaday haddana ina fii cilatan baa jirto biana rasuula allahi ilaahay rasuulkiisa lam yaqdi ma xukminin fii maa duuna almuudixati midii lafta cadaysa wax ka yaray bishayin kuma xukminin yani markii laga hadlayay diyadii nabiga qof kasta wixii loo geysto waa laga hadlay xadiidkii camr bni xasmin can abihi can jaddihi camr bni xasm xadiidkiisi oo macnaha laga soo hadlay nafti diyadeeda ilaa ninkii gacanti gooyey ninkii isha bixiyey ninkii dakarka bixiyey ninkii dhabarkii jibiyey wixii dhame waa laga soo sheegay ilaa haddana jinaayaadkii jiraaxaadka laga sheegay oo la yidhi nabiga wa fi lmuudixati khamsun min alibili buuri hadda u fiirso nebiga marka uu leeyahay waa fi lmuudixati khamsu min alibli aa laga bixina laakiin nebiga cidda bixinay ma sheegin ma ninkii ma oo jaaniga ahay wax geysta maa bixinay mase qaraabadiiaa la bixinaysa lama sheegin laakiin inay diyadii ay tahay muudixada shan halaadoo geel inay tahay baa la caddeey ayb marka wuxuu leeyahay naskiisii loo soo tirinay loo soo tirinay loo soo tirinay nabigu wuxuu ku ekeeyey ninkii lafti caddee shan halaado geela la bixina xadiidkii meeshiisu ku dhammaaday buuri marka anigana waxaan leeyahay intaas xadiidka uu ku ekaaday unbaa laysla bixina waxa ka badan layslama bixin maayo faqultu lahu waxaanu yidhi buuri imaamu shaafici afa ra'ayta bal iga waran in caaradaka mucaaridun mid wax ku oo diida hadduu kugu diido oo fa qaala uu yidhaahdo laa aqdii xukmi maayi fii maa duuna almuudixati midii lafta cadaysa wax ka yar bishayin ku xukmi maayo lianna rasuul allaahi lam yaqdi fiihi bishayin nebiga waxba kuma xukmin haddaan ku iraa ka warnaa haddaan naskaas haddaad saad u qaadatay aan kuula qaato waxay noqonay dhib la geystoo dhan oo muudixada ka sokeeyo wax laysu haysta maleh yacni geel aan bixin qaraabo ay bixin iskaba dhaafe diyo mabala habo saas haddii nin ou ku yidhaahda ka waran ou ku yidhaah waxaan saas oo leeyahay nebiga shan haraad oo geel ahaa ugu yar intii la bixinayo wixii qofkaan loo geystay oo shan afar gahalaad oo geel lagu qadaray ama saddex halaad oo geel lagu qadaray wax oo la bixinayo male shan halaada ah, ugu yar wax laysla bixinayo iyo wax la bixinayo wax dhiiggaas waaba hadarba haddaan ku yidhaha ka waranaa la yidhi haddii saas lagu yidhahdo qaala wuxuu uri ninkii xanafigaay laysa daalika lahu midkaas ma laha buuri wa huwa nebiga idaa lam yaqdi haddousan xukminin fii maa duunahaa mawdaxadii wixii ka sokeeyey bishayin hadduusan ku xukminin falam yahdur ma hadaraynin oo ma yani wax kasoo qaad male ma dhihin maa duunahaa waxa ka sokeeyo oo min aljiraaxi ah nebiga hadduu yidhi midii muudixadeed shan halaadoo geelaa la bixina hadduu yidhi macnaheedii maaha wixii ka yaroo dhan wax la bixinaya male nebiga ma ah ee waxaa looga fiirinaya intay la eg tahay muudixadii ay kaga eg tahay haddii muudixadii intay gaari jirtay laba ubarkeed ay gaarto laba halaad iyo baraa la bixina hadday rubaceedii gaarto halaa la bixina wahaakada marka wuxuu leeyahay nebiga hadduusan dhihin muudixadii wax ka sokey hadduusan wax u sheegin macnaheedii wax ka soo qaad male ma dhihin eediyadii waa la bixinaa waxaana bixinaya ninkii wax geystay laakiin qaraabadii la bixi mayso imaamu shaaficina wuxuu rabaa inuu yidhaahdo hadduu nebiga wixii muudixada ka sokeeyey uusan ihdaar ku samaynin ee in la bixiya ay noqoto sidii shantii halaad ninka loola bixinay afartii halaadna waa lala bixinay ayadana meeshaa rabaa in laga soo geliyo hadalka saasuu ku socda faqultu lahu afara'ayta bal iiga waran in caaradaka mucaaridun faqaala uu ihaahdo laa aqdii xukmi maayo fii maa duuna almuudixati bishay muudixada wixiiba ka yar wax lagu xukminaa ma dhiiggaas wax ka soo qaad ma lianna rasuula allahi lam yaqdi fiihi bishayin nebigu wax kuma xukminoo shan halaada geelaa ugu dambaysa intuu sheegay qaala wuxuu ri ninkii xanafiga ahy laysa daalika lahu ninka qaadiga saas ma dhihi karo wahuwa nebigii idaa lam yaqdi haddowsan xukminin fii maa duunaha bishayin haddowsan ku xukminoo shan halaado geel wax ka yar ousan sheegin falam yahdur ma hadaraynin oo ma wax kasoo qaad male ma dhihi maa duunahaa ah waxa ka sokeeyo min aljiraaxi wixii jaraaxooyin oo muudixada ka sokeeya nebiga dhiiggiisa waxa weeyaan wax male ma dhihin waa ka aamusay waxaa looga qaastana markaa in la qiyaasana ilaa nin muslima dhiiggiisa maba la hadarayn karabo qaala wuxuu ihi wakadalika yaquulu laka sidaasuu asna kuu leeyahay wahuwa idaa lam yaqul hadduusan dhihin laa tacqilu lcaaqilatu caaqiladii ma bixinayso maa duuna almuudixati falam yuxarim ma xarimin an tacqila alcaaqilatu maa duunaha waxaa weeyaan imaamu maalik aloo ayaa xujadan loo sheegaya shaafici baa sheegaya wuxuu leeyay ninkii maalig u doodaya wuxuu ku leeyahay nebiga haddii uusan dhihin laa tacqilu alcaaqilatu maa duuna almuudixa caaqiladii ma bixinayso waxii ka yar muudixadii falam yuxarim nebiga ma xarimin an tacqila alcaaqilatu duunaha maytan shaaficiyaa wato nebiga ma diidin inay qaraabadii bixiso wixii muudixada ka hooseeyo oo sii adiga aad maalig u tiri haddii uludka la ysla bixinayo shantii halaadoo geelana waa la ysla nebiga ma diidin aad leedahay anna waxaan ku leeyahay shantii halaad nebiga haddii uu yani ousan dhihin nebiga qaraabada ha la bixiso sidii shantii qaraabadii adi tiri aad tiri waa loo bixinay qaraabada la bixinay ana wixii ka yar waa u bixinaa baa yuu leeyahy yani ninkii axnaafta la yidhi nebiga ma dhihin shanta halaad qaraaba ha bixisa ma dhihin nebiga horta saas weeyaan laakiin adigoo xanafiya waxaa tiriyey maadaama uu yidhi nebiga ninkii oo dhib geysto oo muudixo ah shan halaadoo geel ah ku waajibay shantii halaadood waxaa tiriyey qaraabadiyaa bixinayso anigana waxaan ku yidhi shantaas nebiga ma dhihin qaraabadaa bixinaya laakiin shanaa ka waajibto buu yidhi sidaas anna waxaan ku leeyahay wixii ka yar oo afar halaad ama saddex halaad ama hal eh sidaasay qaraabada aydna u bixinayaan kuleeyahay buui naam walaw qadaa fi lmuudixati walam yaqdi fi maa duunaha cala alcaaqilati maa manaca dalika alcaaqilata an taqrama maa duunaha idaa qaramat alakthara qaramat alaqala kamaa qulnaa naxnu wa anta waxtajajta calaa saaxibina walaw jaaza haadaa laka jaaza calayk waxaa la yidhi walaw qadaa nabiga hadduu xukmi lahay fi lmuudixati oo walam yaqdi fi maa duunaha wixii ka sokeeyana uusan xukmi lahayn calى alcaaqilati uusan ku xukmi lahayn maa manaca dalika alcaaqilata midkaas caaqilada kama reebi lahayn an taqrama maa duunaha walow qadaa nebiga hadduu xukmi lahay fi lmuudixati calى alcaaqilati saas waay nebiga hadduu dhihi lahay maba dhihine muudixada shanta halood oo ka waajibayso qaraabada ha gudda haddaas dhihi lahay oo walam yaqdi fii maa duunahaa wixii ka sokee nebiga uusan xukmi laheen maa manaca dalika alcaaqilata midkaas caaqilada kama reebi laheen an taqrama maa duunahaa muudixadii wixii ka sokee inay guddo idaa qarimat hadday gudday qaraabadii alakthara midka badnaay oo shantii halaad ahayd qaramat alaqala wixii ka yarayna way gudaysa saddexda halaad ahayd kamaa qulnaa saan niriye naxnu wa anta sidaan hore usoo niri oon waxtajajna aan u xujaysanay calaa saaxibina oo maalig ah sidaan u niriba maalig hadduu yidhi thulu ay qaraabadi bixinaysaa aniga adiga waxaa niri maaligow hadday qaraabadii thulu ay la bixisay oo badnay wixii ka yaraay oo shan haraadoo geela soo gaarayna waa lala bixinaya aniga adiga taas waa isku waafaqsaneen markan aan aan nimid muudixadaad iga hartay adiga markaasaan waxaan ku leeyahay sidii muudixadii oo badan ay qaraabadii u bixinaysay wixii ka hooseyna qaraabadii oo bixinay anigana sidii kii horaan kuu qaadanaya hadal cibaarada baa iska adkaatay laakiin macno ahaan fahamkeeda ma sii fogo walaw qadaa nabiga fi lmuudixati hadduu xukmi lahay cala alcaaqilati walam yaqdi fii maa duunahaa muudixada wax ka yara nebi uusa ka aamusi law u xugmi laheen maa manaca daalika qadahaas ma reebi laheen alcaaqilata kama reebi laheed an taqrama maa duunahaa muudixada wixii ka soreeya inay bixiso idaa qaramat hadday gudday qabiiladii alagara wixii badnaayo shanta halaad ahayd qaramat alaqala wixii ka yarayna waa gudaysa kamaa qulnaa saan soo niri naxnu annaga oo shaafici ah iyo wa anta adigoo xanafi ah oo waxtajajta aad daliishatay adiga calaa saaxibina oo maaliki ah walow jaaza haadaa laka midkaan hadduu kuu banaan laannahay inaad maali ku qabsatid jaaza calayka in lagugu qabsadana waa banaanaan lahayd adigana sideed maali ku dhihi lahayd adiga maxaa hulud ku joojiyey saad u tiriye an anna waxaan ku leeyahay maxaa ku joojiyey muodixa marka hadalkii waxaa waaya sidii hore aan kugu sheegay wixii khalad oo dhan halaisla guda imaam shaafici saasuu qabaa hadalkii baa sii socda walow qada الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam binisfi اlcushri calى alcaaqilati an yaquula qaa'il taqramu nisfa اlcushri wاddiyata walaa taqramu maa baynahuma wayakunu dalika fi maali اljani walakin hada gayru jaaئizi لأxadi wاlqwl fiihi ana jamiica ma kana khaطأa facalى اlcaaqilati wain kana dirham ayib musanifka marka mas'ale qadiya ah arrinta u rabaa inuu ka baxa mas'ala iyada ah si habsamid ayaa looga baxay walow qada nabiyu nebiga hadduu xukmi lahay hadda ma xukmin laakiin fardan wajadala nebiga hadduu xukmi lahaay binisfi lcushri cushurkii diyadiioo toban loo dhigay waa cushur weeyaan niskeedii oo shan halaad ah nebiga ha la gudo cala hadduu ku xukmi lahay nebiga hadduu dhihi lahay hadduu ninkaan muudixa geysto oo shan halaad eh qaraabada ha bixiso hadduu dhihi lahay wuxuu lahaan lahay an yaquula qaa'ilun inuu yidhaahdo taqramu qabiiladii waxay gudaysaa nisfa alcushri liannahu nebigaa sheegay wadiyata diyadii oo dhan haddii ninkii la dilo khata loo dilana diyadii oo dhan ay la gudi lahay oo nebigaa sheegay walaa taqramu maa baynahuma inta udhaxaysana ma bixinaya oo labaatan halaad soddon halaad konton halaad toddobaatan halaad ma la bixinayo ee waxaa la qabsanaa labadii naska uu sheegay diyadii oo khata ahayd iyo iyo nisfu lcushri oo shantii halaad ahayd labadiiaan ku joogsana nin hadduu dhihi lahay ou saas joogisan lahay maxaa la dhihi lahay maxaad ugu jawaabi lahayd wayakuunu daalika waxau ahaanaa wixii nisfu iyo diyadii oo dhan ka soo harane fii maaliiljaani ou ahaana hadduu yidhaa maxay noqon lahayd baa lin ahaan markaasuu musanif wuxuu ihi walaakin haadaa gayru jaa'isin liaxad axad uma banaano yani haddii naska uu ku soo aroori lahay qaraabadii shan halaad ha lala bixiyo ninkii wax geysta haddii la yidho waxaan ka fahmaynaa toban halaad inay kasii adag tahay oo lala bixinayo shan halaadoo yar haddii halala bixiyo la yidhi wixii ka sarreeyana waa lala bixinayo ee ma aha shantiina waa lala bixinaa boqolkii halaadna waa lala bixinaa laakiin toban halaad lala bixi maayo caqligaaba diidaya taas macnaha walaakin hada gayru jaa-izin liaxadin axad uma banaano waalqawlu fiihi markaan arrintan qowlka waxay noqonaya sawaabka ah ana jamiica maa kaana khaطأa wax allaala wixii gaf loo geystay facala alcaaqilati qaraabada laga rabaa wain kaana dirhaman ba ha ahaaday marka uluna ha ku joogsanin muudixoona ha ku joogsanin hamsa halaad laakiin qaacida waxaad qaataa maadaama nabiga alayhi الsalaatu wasalaam oo diyadii gafka loo dilay boqolkii halaad qaraabadiia bixini naska uu ku soo arooray wixii badnaayba haddii lala bixi wixii yarayna waa lala bixinaa saasaa qiyaaska ay tahay buu leeyahy intii kalena waxay ahayd min baabi cardi lmas'ala biwujuuhiha mas'alo kalea kuu bilaabanayso wa qultu lahu waxaanuu idhi qad qaala bacdu asxaabina asxaabtiina qaarkeed waxay yidhaahdeen oo reer maaliki ah إida jana الxuru calى اlcabdi jinaayaة faataa calى nafsi aw maa duna khaطأa fahiya fii maalihi duna caaqilatihi mas'aladii hore mas'alo ku dhoweeyaan qad qaala bacdu asxaabina waxay yidhahdeen idaa jana alxuru ninkii xurka ah hadduu wax u geysto cala alcabdi addoonkii jinaayatan geysasho hadduu wax u geysto oo fa calaa nafsihi naftiisa uu ku yimaado wada dila asiga dhammaa la wada dilay fa calaa nafsihi bimacnaa qatalahu aw maa duuna ah nafti wax ka saga gacanuu ka gooy ama lugow ka gooy khaa'an ugu dilay ama khabu yani khaa'anta waxay u taallaa fa calaa nafsihi naftiisa uu dilay khaa'an aw maa duunaha khaa'an labadiba way u taallaa ninkii xurka ahayd baa addoon dilay khata buu u dilay si gafa ama ma diline maa duuna nafsi buu wax u geystay gacan buu ka goy il buu ka goy ama waa dhaqray khataan buu macnaha wax ugu geystay fahiya fii maalihi buu yidhi fii maalihi ninkii xurka ahayd maalkiisaa laga bixina duuna caaqilati madhabkii maaligi wuxuu leeyahay nin xur e hadduu nin addoon e dilo diyadaas addoonka ah oo gaf loo dilay ninkii xurka ahay dilay maalkiisa lalaga qaada qaraaba la bixinay maleh madhabka maaliga saas cilada maxay tahay wuxuu ihi walaa tacqilu lcaaqilatu qaraabadii ma bixinayso cabdan cabdan wax ma ka bixinayso wax la dilayba haddowba addoon yahay waxaa iska bixinaayo ninkii wax u geystay laakiin qaraabadii shaqa kumalaha marka waa madhabka maalige sidaasay noqoto faqulnaa waxaan u niriyey hiya jinaayatu xurin waxaan wax lagu dhuftay ha fiirinin imaamu shaaficiyaa wato qofka wax lagu dhuftay ha fiirinin qofka wax geystayaa waay qulnaa annaga waxaan niriyey hiya jinaayatu xurin nin xur e waxuu geystay waay waid qadaa nabiga hadduu rasuulullahi hadduu xukmiyey ana caaqilata alxuri ninka xurkee caaqiladiisa taxmilu jinaayatahu dhibkiisa inay ximbaarayso fii xurin xur kale hadduu u geysto idaa kaanat gurman wax oo la magaya hadday tahay laaxiqan bijinaayati khaطa'in gurmigoo laaxiqan ninkaa ku dhagay oo haleelay bijinaayati khaطa'in gaf wax loo geysta awgeed wakadalika macnaha kadalika sidaas in waawda laga reebo kadalika sidaas ama fakadalika sidaas yay jinaayatuhu xurki jinaayadiisa noqonaysaa fi lcabdi oo wax u geysta idaa kaana qurman hadduu yahay magid oo min khaطain laga magayo waa mas'ala idan way iska caddahay aad bay u fiican tahay imaamu shaafici wuxuu le anay hal meel baan aqaana wuxuu leeyahy maadaama nebiga nin xur eh, hadduu nin xur e eh, gaf wax u geystay caaqiladaa la bixinay aa tiri haddana ninkii xurka ahay hadduu nin addoona wax u geysto diida addoonka marka qaarkeed waxaa laga yaabaa inay xurka ku dhawaato ama ay ka badato ama ay ka yaraato waa noo imaan doonta marka sidii awal ninka wax geysta waa nin addoon ah ninka wax geysta waa nin xur ah marka diyadan haddayba inuu bixiyo dhib ay ku tahay tii horeba waa lala bixinay tanna ha lala bixiyo maxaa yeelay cillada keentay waxaa weeye waa dil gaf ou keenay tii horena dil gafa keenay tanna dil oo gaf aha keenay marka qofkaa la dilay ha fiirinine ninka wax geystay dhibka soo haleelayo oo in lala bixiyo la rabaa shareecada ay fiirinay buu le imaamu shaafici faqulnaa waxaan idhi hiya jinaayatu xurin nin xur ee waxuu geystay waayo waid qadaa rasuulullahi hadduu xukmiyey anna caaqilata alxuri ninka xurkee ee caaqiladiisa taxmilu jinaayatahu wuxuu geystay inay ximbaaraysa fii xurin idaa kaanat hadday tahay jiraaxadaas gurman magid laaxiqan yani ninkaan soo haleelay bijinaayati khaطa'in bisababi jinaayati khaطa'in gaf la geysta awgeed haddii ay mag ku haleela hadday tahay caaqiladii baa la bixi jirtay wakadalika fakadalika jinaayatuhu ninkii xurka ahaay u geystay waa lamid fi lcabdi u geystay idaa kaanat hadday tahay jiraaxadaas ama jinaayadaas gurman magid hadday tahay oo min khaطa in laga magaayo gaf dhacay gaf dhacay haddiiba ay tahay asna waa lala bixinayaa wallahu aclam wa qulta biqowlina fiih adigoo xanafi ah waqulta biqowlinaa fi adigoo xanafi waad nagu waafaqday macnaha waxa weeyaan hadda waxaa isku hal meel ka joogo imaamu shaafici iyo axnaafti oo waxay qabaan maaligay khilaafeen maalig waxau leeya ninka jaanig ah laga qaada labadaan maalig ee xanafi hadda abu xaniifa maaha shaafici abu xaniifa isma soo hadli laakiin shaafici waxau soo hadlay talaamidata abi xaniifa yowla mucaasir ahay oo abu moxamed bn xasan ashaybani iyo abu yuusuf iyo waa isu soo gaareen raggaas waa ragga ay doodayeen marka waxau leeyahay anigii adiga waxaan isku waafaqnay inaan saaxiibkeena aan ku radinoo niriyey caaqiladii markii qaraabadiiba haddii adoo xor wax uu xor u geysta lala bixinayo hadduu xorkii addoon wax u geysta waa lala bixinaya taas waa isku waafaqnay laakiin maxaad ii khilaaftaa soo socota markaan waqulta biqawlinaa fiihi baa tihi waqulta waxaa tihi man qaala laa tacqilu lcaaqilatu cabdan اxtamala qawluhu laa tacqulu jinaayata cabdin liannaha fii cunuqihi duna maali sayidihi gayrih faqulta biqawlina ورأيت ما احتججت به من هذا حجة صحيحة داخلة في معنى السنة قال أجل waqulta biqowlinaa fiihi baa tihi qowlkiina annaga aaniri baa tihi waqulta waxaa tidhi man qaala ninkii yidhiyey laa tacqilu lcaaqilatu caaqiladii ma bixinayso cabdan adoon ixtamala qowluhu qowlkiisaas waxaa suuragal eh inuu ula jeedo laa tacqilu jinaayata cabdin cabdi wuxuu geysto qaraabadii wax ma ka bixinayso liannahaa fii cunuqihi qoortiisa yaa laga qaadaya duuna maali sayidihi gayrihi asoon sayidkiisa aan looga qaadayn faqulta biqowlinaa qowlkaynaa tiriyey midkaas asiga ah. wa qulta man qaala laa tacqulu alcaaqilatu cabdan tan mas'aladii hore way ka duwan tahay wa waxaa tihi man qaala laa tacqulu alcaaqilatu cabdan احتمل qowluhu laa tacqilu جناية عبد cabdigiyaa maanta wax geysta nin addoon ahayaa nin wax ku dhuftay marka waxaa tiriyey ninkii addoonka ahi hadduu wax ku dhufto waxaa tiri waxaa suuragal in la yidhaahdo laa tacqiluu jinaayata cabdin cabdigaas jinaayadiisa wax lagama rabo liannahaa fii cunuqihi cabdigaasaa laga raba duuna maali sayidihi sayidkiisa maalkiisa iyadoon laga qaadayna oo gayrihi cabdiga aanan ahayn addoonkiia wax geystay xoolaa lagu yeeshtay wuxuu leeyahy waxaan isku waafaqnay oo adiga aada kariyey addoonkaas wax geystay asaa laga rabaa xoolii inuu iska bixiyo ninka addoonka iskale oon addoonkaas aan ahayn oo sayidkiisa xoolihiisa laga qaadi maayo saasaa tiri faqulta biqowlinaa midaasna qowlkiinaad nagu waafaqday oo wara'ayta waxaan arkay buu idhi oo aad aragtay maxtajta maxtajajtu bihi waxaan xujaystay min haadaa midkaan xujatan saxiixa inay xujo saxiixa tahay daakhilatan gelaysa fii macna sunnati sunnada macnaheeda gelayso qaala wuxuu ihi ajal waa sax nacam way ka dhigan tahay tan waxa weeyaan in kastoo mas'ala hoosgeli ay tahay ninkaadaan xanafiga laba mas'alaad igu waafaqday ninkii xurka addoonku wax u geeyey nin addoon wax u geystay ninkaas xurkae qaraabadiis ay wax la bixina waa isku waafaqnay buuri waxaa kalood igu waafaqday hadduu addoonkii wax geysto xoolihii addoonka naftigiisa laga rabaa asaa loo iibina hadday u goysana waa ahlan wasaan hadday goy waysane sayidka loogu gudin maayo marka labadii meelba waxa weeyaan haddii sunadii nabiga noo fiiriya waa qiyaas saxiixaho waad igu waafaqday marka tan hadda la rabo weli ma imaanin qaala wuxuu ihi waqultu lahu waxaan u wa qaala saaxibuka wakayruhu saaxibkaa iyo kayrkiisa waxay yidhaahdeen oo min asxaabinaa ka mid eh jiraaxu اlcabdi fii hamanihi ka jiraaxi اlxuri fii diyatih ففي عيني نصف ثمنه وفي موضحتي نصف عشر ثمنه وخالفتنا فيه fiihi وقلت له qultu lahu ninkaan xanafiga وقال u iriyey صاحبك أبو حنيفة wuxuu ihi saaxibka oo abuu xaniifa iyo wagayruhu oo min asxaabinaa ka mid ah dad badan oo asxaabteenna ka mid ah oo maalig wax la mid ah waaye jiraaxu lcabdi addoonka wuxuu loo geysto lagu dhufto fii amanihi lacagtiisa yaa yaa yaa laga goynaya ka jiraaxi اlxuri fii diyatihi binisbati lidiyatihi ninka xurka ah sidii diyadiisa looga fiirinaya yaa ninkaa addoonkaana waxaa looga fiirinaya lacagta uu joogo marka aan ku miaaliya ma sii fogaaydo naftigeeda aada uma sii adko qowlkaa hadda musanifka uu sheegaa waxau leeyahay haddii nin addoon ah wax loo geysto ayib ninkaa waa loo magayaa laakiin sidee looga magayaa markaan hori waan soo sheegno xoolahaas waxaa bixinaya calaa madhab shaafici waxaa xoolahaas bixinaya caaqiladii laakiin xoolahaas intay la egyihiin ninkii addoonkay haddii la dilo maxaa la bixina horta waxaa la bixinaa layidhi qiimaha uu suuqa ka joogo haddii uu toban halaad ka joogo toban halaada diyadiisi ah haddii boqol halaad uu ka joogo boqol halaada diyadiisa waa garan jiraaxadiisa markaan dhibaa loo geystay gacanaa laga gooy gacan haddii laga gooy maxaa laleeyahay marka maxaa la bixina laba madhab baa la isku khilaafay marka jiraaxadii qole waxau leeyahay waa qolada hadda lasoo hormariyay jiraaxulcabdi fii amanihi baa le binisbati liamanihi addoonkaanuu fiiw meeqow joogay alaleeyahay boqol shilin buu joogay gacan miyaa waxa laga gooy haa xorki gacan haddii laga gooy maaqaa la bixi jiray nisfu diyatii hamsiina ibil a la bixi jiray ninkaana qiimihiisii oo boqolkaa kontonkii oo qiime hala bixiy le gacantii haloo bixi qawlaa saas qabo inta la wax loo geystay waxaa loo fiirinaya ninkii xurka ahaay diidisee loo bixi jiray haddii ninka xorka ahay maalan in laga bixiyo ishi meeqay joogtaa nisfu diya weeyaan oo khamsuuna ibilan addoonkaan haddii in laga bixiyo nisfu qiimatihi aa la bixina qawlaa saas qabo qowlka kasoo horjeeda waxaa laleeyahay saas ma ah biictibaari maa naqasa min amanihi oo waa maxay addoonka waxaa leeyahay asoo gacan laga goynin meeqow jooga boqol ow jooga gacan asoo la meeqow joogaa siddeetan buu joogaa labaatan ka soo hartaa la bixina tii horena maxay ahayd konton baa la bixinay oo biictibaari diya loo bixin jiray marka imaamu shaafici waxau leeyahay adigoo ah oo oo xanafi ah markii hore waxaad igu waafaqday ninka xurka oo ninka addoonka wax u geysta xoolahaas ina caaqilada ay bixinayso waa isku waafaq nin addoon hadduu wax geystana in asiga oo loo bixinayo oo addoonka laga laga bixinayo waa igu waafaq laakiin waxaad ugu khilaaftay buu leeyahay addoonkii haddii wax loo geysta jaraaxad ah jaraaxadase lagu qiimayna ma waxaa la leeyahay waxa ku dhacay qiimihiisa intay ka yihiina loo fiirinayo mase inta qiimihiisa ka nusqaa loo fiirinaya saas weeyaan marka taasun baa loo jeedaa marka u fiirso madhabta hore waxa weeyaan wa qaala saaxibuka wa gayruhu min asxaabina waxay yidhaahdeen jiraaxu lcabdi addoonka dhibka loo geysta jiraaxada fii thamanihi binisbati lithamanihi ka jiraaxi lxuri xurka jiraaxadiisa ay tahay fii diyati oo waa maxay fa fii caynihi waxaa ku sugan il haddii addoonka laga tuuro nisfu thamanihi qiimihiisa inta u jooga niskiisa maxaa yeele ninka xurka il haddii laga bixiyo nisfu diyaa la bixin jiray kanna haddii isha laga bixiyo nisfu qiimatiyaa la bixinaya wa fii muudixatihi ninka xurka ah haddii madaxa lafta laga caddeeyo nisfu cushri thamanihi maya wa fii muudixatihi addoonkii haddii lafta laga caddeeyo nisfu cushri amanihi lacagta uu joogay marka toban loo dhigo qayb ka mid ee niskeedaa la bixinaa laleeyahy maalan haddii addoonkan qiimihiisa boqol kun oo shilin ay ahayd cushurkeeda waxaa weeyaan toban kun waay tobankaas kun waxaa la bixinaa niskeedoo shan kun ah sidii ninka xurka ee markii muudixa lagu dhuftabo oo la dhihi jira nisfu cushri diyatihi boqol halaad maxaa cushire toban halaad toban halaad maxaa nisfu ah shan halaad shan halaadaa la bixin jira saasaa la leeyahay marka wuxuu leeyahy wakhaalaftanaa fiihi adigoo xanafi ah waxaad nagu khilaaftay sidaas oo faqulta waxaa tiriyey fii jiraaxi alcabdi addoonka dhibka loo geysta waxaa la bixinaya maa naqasa min amanihi lacagtiisa waxa ka nusqaamo sidaan kuu miaali waa laba farq weynaa u dhexeeya addoonkaanoo gacanta ay ku tiila meeqay joogtay boqol kun asoo gacanta laga gooy meeqay joogtaa siddeetan inta soo hartay lacagtiisa ka nusqaantay meeqay noqotay labaatan labaatankaasaa la bixina haddii kii hore qaadan lahaynna konton haladaa la bixilaha konton kunaa la bixilahay marka labada madhab saasaa u dhexeeya marna tanaa badan karto haddii la yidhahdo addoonkaanoo gacanta ka go-an meequu joogaa afartan asooy gacanta ku taalle meeqay joogtaa boqol kun inta udhaxaysa meeqaa waa lixdan kun ay noqona lixdanka kunaa la bixinaa markaas yani xasaba qiimatii inta ka nusxaantaa loo fiirna marka adiga wuxuu ihi markii hore waa soo fiicneed oo laba mas'ala waa isku soo waafaqnay laakiin dhexdaa markan joognay ninkii madhabtaada kugu shiika ahayna waad khilaaftay aniga waad i khilaaftay saaxibkiino maaligana waa khilaaftay wax hor laad la timid weeyaan oo qowl ah marka qaala ninkii xanafiga wuxuu ihi fa ana abda'u anaa kugu bilaaba imaam shaaficiyu oo fa as'aluka waxaan ku weydiinayaa can xujatika adiga xujadaada fii qawli aw fii qawlika jiraaxu lcabdi fii diyatihi aad tiriye akhabaran qulta am qiyaasa wuxuu ihi hadalka hadda waxay ahayd ninkaan in la weydiiyo oo la yidhaaho waxaad igu khilaaftay ii sheeg markaasaa layidhi intaan adiga i weydiin anaga kaa hormaray marka sidaasaa raba imaamu shaafici in looga hormaro markaasuu ui fa ana abda anaa kugu bilaabay fa as'aluka waxaan ku weydiinayaa can xujatika fii qawli jiraaxu lcabdi fii diyati yani fii qawli jiraaxu lcabdi waxaa weeye jumla oo qawlkaas waa mudaaf jiraaxu lcabdi mubtada fii diyatihi khabarkaas jumladaas aad mudaaf ileyh waa la dhihi karaa haddii kale laqbadasuu kugu sahlanaado can xujatika fii qowlika aad tiriyay jiraaxu lcabdi fii diyatih cabdiga waxaa weeyaan intay lacagtiisa ahayd diyadiisaa la bixinaaya aan loo fiirina aad tiriyay akhabaran miya akhabaran qultahu yani aqultahu ma tiri khabaran khabar ood nebiga ka warinaysa awgees baad u tiriyay am qiyaasa ama qiyaas baad u leedahay markaad leedahay waxaa loo fiirinaa sidii xorka diidiisa loo qaybinaya ninkaa qiimiisi lacagsi loo qaybinaa aada leedahay ma khabar nebiga aad ka maqashaa mase qiyaasan cala alkhabar aladii nuqila cala nabiy sala allahu alayh wasalam qultu waxaan idhi imaamu shaafici ori ama alkhabaru fiihi wax isoo gaaro khabarkee fa can saciid ibni musayab weeyaan qaala ninkii xanafiga wuxuu ihi fadkurhu sheek qultu waxaan idhi akhbaranaa sufyaanu can الzuhri can saciid ibn اmusayib anahu qaala inuuna yiriyey saciid ibnu musayiba wuxuu yidhi caqlu اlcabdi addoonka diyadiisa fii amanihi la diya bixiyo ama fii amanihi bay ahaatay yani bictibaari amanihi lacagtiisa intay tahay yaa jaraaxada la gaarsiiye loo qaybina oo sidii laleeyahy gacan haddii laga gooyo si ninkii xurka nisfu diyadkii loo dhihi lahay kana nisfu tamaniya laleeyahy fasamictu minhu saciidan ka maqlay kaiiran wax badan haakada wa rubamaa qaala inuu yidhaah baa la arkaa ka jiraaxi اlxuri fii diyatih yacni waxay tahay caqlu lcabdi fii tamanihi ka jiraaxi اlxuri fii diyatihi ninka xurka diyadiisa sidii markii jaraaxa loo geysto diyadii weyneed loogu qaybi qaybilahay yaa kan qiimihii lacagta u jooga asna looga qaybinaa macnihii noqonaysaa buuri qaala bnu shihaab wuxuu idhi fa ina annaasa dad yaquuluuna waxay leeyihiin yuqawamu silcatan sida badeecadiia loo qiimaynayo waa hadda ninkaan wuxuu qaba waayo addoonkan waa la qiimaynaa markuu gacanta qabay iyo markuu qabay inta udhexaysaa la bixinaa waa silcada kaas weeyaan fa qaala wuxuu idhi ninkii xanafiga ahay inamaa sa'altuka imaamu shaafici waxaan ku weydiiyey khabaran aan ku weydiiyey taquumu bihi xujatuka khabar la soo dariisho karo xujada ku laasimaysaan ku weydiiyey ee adigana waxaad ii sheegtay saciid musayib oo taabici ah marka say arrintan ku socotaa faqultu waxaanu idhi qad akhbartuka waxaan kuu sheegay annii laa acrifu fiihi inaan garanaynin khabaran aan garanaynin can axadin aanan ka garanaynin aclaa min saciid ibni musayib wax salafki ah oo wax iga soo gaaro oo saciid ibni musayab ka qiimo badan oo hadalkan yiriyey ma haayo marka saciid ibni musayib imaam weyn yustanasu bikalaamih qaala wuxuu ihi falaysa fii qowlii xujatun saciid ibni musayib qowlkiisa xujo kuma sugnee wax kala ma haysaa qaala imaam wama dacaytu daalika anigaba midkaas ma sheeganin oo fataruddahu calaya aad igu soo celis marka hore maan ku idhi buuri saciid ibn musayib hadalkiisa waa xujo maan ku idhi laakiin waxa ku soo gaara wax iiga sheeg umaad i tiri wixii maan kuu sheege saciid ibn musayib baa hadalkiisa xujo tahay kumaba dhihin buuri yacni sidaad iigu soo celisa awgeed maba ahba arrintaas ayada waa hadal aada u yaab badan bimacnaa waxay imaamu shaafici iyo ninkaa isku ogol laysa liأxadi bacda الصaxaabati an yaqula an yuqaala ina qowlahu xuja صaxaabada la isku khilaafsan yihi qaala imaamu shaafici uri wama dacaytu dalika midkaas aniga ma sheeganin oo ma dhihin saciid ibnu musayab qowlkiisa waa xujo oo saas haddaan dhihi lahay fatarudahu calaya aada igu soo celiso qaala marka wuxuu uri fadkur اxujata fiih xujadaad haysata sheekee taas xujo ma ahe wixii haysatay sheeg baa lidi qultu waxaan idhi qiyaasan cala aljinaayati cala alxur markaan aniga waxaan kuu sheegayaa addoonka dhib loo geysta waxaan ugu qiyaastay ninkii xur oo dhib loo geysto oo ninkii xurka ahay markii dhib loo geysto oo gacantii laga gooyo waxaan ku leeyahay gacantii xurka meeqay joogtaa nisfu diyatihi addoonkii gacantii laga gooyo nisfu amanihi saasaan leeyahay aniga saasaan ku leeyahay bu qaala ninkii wuxuu ihi oo xanafigahay qad yufaariqu lxura xurka inuu khilaafo qad yufaariqu addoonkii inuu khilaafaa la arkaa alxura fii ana diyata alxuri ninka xurka diyadiisa muaqadatun waa mid macnaha la zabaneeyey yani muaqadatun saddexa sana la bixina kasoo niri muaqad macnaha mid la waqtiyey waay wa diyatu diyatu lcabdine hamanuu lacagtiisa waay fayakuunu wuxuu ahaanaa bisilaci sida badeecadii oo kale oo min alibili waاdawaabi wagayri dalika ashbaha fayakuunu wuxuu ahaanaa ashbaha bisilac ashbahadaasaa khabar fayakuunu اlcabdu ashbaha kii oo oo shabaha bisilaci badeecadii oo min alibili geeli waاdawaabi wagayri dalika lianna fii kuli waaxidi minhumaa mid kastoo ay kamida waxaa ku sugan amanahu saasaa lagu radiyey imaamu shaafici waxaan addoonkii aan ugu soo reebay buu yidhi addoonkii waxa weeyaan wuxuu shabaha xoolihii oo ninkii hadduu neef geel aad ka dishid neefkan geela ah la qiimaynayo meequu joogaa laba malyan uu joogaa labadii malyan unbaa lagaa qaaday addoonkan haddaad dishidna waxaa laleeyahay meeqa u joogaa intaasuu joogaa gacanta haddaad ka goysida meeqaa qiimihiisa ka nusqaantay labaatana ka nusqaantay qaadaa lagu leeyay saasuu leeyay faqultu waxaan idhi fahaadaa xujatun weeyaan limanay xujo u tahay qaala yidhiyey laa tacqilu lcaaqilatu caaqilada ma gudayso hamana alcabdi addoonka lacagtiisa calayka uu kugu leeyay wuxuu ihi meel aadan iska jirayn xujayba kaaga soo baxday macnaha fahaadaa xujatun calayka fahaadaa hadalka hadda aada qiratay oo tidhi addoonkii wuxuu la yahay silca xujatun oo liman bay xujadaas iskale qaala yihi laa tacqilu lcaaqilatu caaqilada ma gudaysta faman alcabdi oo maalik wuxuu qabaa nin oo addoon haddiiba wax loo geysto ninkii wax u geysta unbaa guday sidii nin neef geel haddaad ka dishaba ninkii uu wax u geysta uu gudi lahay laakiin aniga adiga waxaan isku waafaqnay ninkaas addoonka wax loo geystay xurka u geystay xoolihiisa oo la bixinayo caaqiladaa bixinayso marka haddii aad sidaan tiraahdid waxay noqonaysaa ninkii horaa kugu soo noqona wuxuu ku leeyahay maxaad u tiri caaqiladii aad la bixinayso hadduuba xoololay mid xoolo u yahay ninkii xoolo dila asaa iska bixi jiray qaraabadiis lama bixi jirine ninkii addoonkan wax u geystay maxaad u tiri adiga qaraabadii hala bixiso adigiyaa tanaaqud kugu dhacaan yidhi meel aan iska gelina kaaga soo bax qaala wuxuu i wa min ayna xujadaas aad sheegay intay iiga soo bax qaala yaquulu laka wuxuu kuu leeyahay lima qulta maxaad u tiri tacqilu lcaaqilatu qaraabadii waxay bixinaysaa hamana alcabdi addoonka lacagtiisa idaa janaa calayhi lxuru addoonka hadduu wax u geersiisto qiimatahu qiimadiisay bixinaysaa wa cindaka adigana bimansilati thamani lacagtii uu la mid yahayba lacagtaas iyo addoonka waaba isku midba walow janaa calaa baciirin addoonkii walow janaa xurki hadduu wax u geysta calaa baciirin jinaayatan hadduu u geysta dhib daminahaa xurki waa damaanna fii maalih ninkaan addoonkii maxaad uleedahay waa caaqiladaa la bixinay taas waxay daliil u tahay addoonkan iyo xoolaha isla mid ma ah wailaa waxaa kugu laazima inay tiraad ninkii hal geela dila maalkaasaa iska bixiy adoon ninkii dilna asigaa iska bixiy laakiin waxaadna soo tiri caaqilada ha ka bixiso marka waxaan u daliishanay ana hunaaka farqa bayna asilaci wa bayna alcabd saas oo kale ayib qaala wuxuu ihi fahuwa nafsu muxarama fahuwa adoonku ninkii qaala ninkii xanafiga wuxuu ihi fahwa huwa addoonkii naqsun muxarama weeyaan sidaa daraaddeed aan ninkii wax u geysto oo xur ah qaraabadiisa la bixinayso qultu waxaan idhi anoo shaafici ah walbaciiru nafsun muxaramatun calaa qaatili yaa ku yidhiba neefa geelaba waa muxtaram oo macsuum oo dhiiggii in la daadii niman xaqiisa ulahayn ma u banaano macsuum bani aadamku ama aada laakiin kana in laiska dilo ma banaano oo muxaram waxaa iga xaaraama ah, neefkan geelo nin kale le inan dilay ma ii banaano qultu waxaan ini war baciiru yani halkii neefkii geel ahay oo manaa ritigi nafsun weyaan muxaramatun xaaraamka calaa qaatili ninka dilaya inuu dilay xaaraamay ka tahay qaala wuxuu uri laysat ma aha ka xurmati lmumini ninkii xanafigaa yihi sax waa baciirka muxaram waa yahay laakiin laysa ka xurmati lmumini addoonkii oo muminkahay lamid ma ah qultu waxaan idhi wayaquulu laka ninkii maalike wuxuu ku walalcabdu addoonkina ka xurmati lxuri lamid ma ah fii kulli amri haddaad adiga labadaas kala geysa intana waa la kala geyn karaa marka wax kuu hagaagaya malah faqultu waxaan idhi huwa cindaka asiga mujaamicu lxuri fi hada almacnaa afatacqiluhu alcaaqilatu faqultu waxaanu iri buu ihi fahuwa addoonkii cindaka mujaamicu lxuri addoonka iyo xurka waxay ku kulmaan fii hada almacnaa oo macnaha xurmada guud bay isla leeyihiin afatacqiluhu alcaaqilatu caaqiladii markaas ma la bixinay haddii wax la gaarsiiyo qaala wuxuu ihi wa nacam qultu waxaan idhi waxakama allahu fi lmu'mini yuqtalu khaطأan bidyatin wataxriiri qabatin qaala nacam buu idhi qultu wazacamta ana fi lcabdi taxriira raqabatin kahiya fi lxuri wahamana waana hamana kadiyati qaala nacam intii dhan waan sii ogolaad qultu waxaan idhi buuri waxakama allahu ilaahay wuxuu xukmiyey waxaa la tusinayaa inuu addoonka silacda lamid ahayn aa loo daliishanaa markaasaa waxaa layidhi addoonka iyo ninka xurka ah xurmadan asiga ah ma iskala wadaaga guud ahaan sidaa daraaddeed caaqiladii wax ma la bixisay ninkii xurka addoonka wax geystay haa buu yidhi qultu anu xakama allahu fi lmu'mini ilaahay mu'minkii wuxuu xukmiyey yuqtalu la dilaya khaطa'an bidiyatin wa taxriir raqabatin buu xukmiyey ee addoonkii ma soo gelaya qaala nacam uri asna diyad macnaha amankiisii iyo xurki qultu waxaana wazacamta waxaa sheegtay ana fi lcabdi addoonkii taxriir raqaba ninkii nin addoon dilo inuu in in inuu inuu qoor xureeyo ay laazim ku tahay ka raqabadii oo kale fir xuri ah iyo wa hamanan inuu bixinayo wa ana hamana kadiyati inuu yahay ninkii addoon dilo inuu cidku raqaba laga rabo ma ogoshahay markaasuu yidhi haa sidii xorka looga reebo oo kale inaan lacagtiisii la bixiyo oo lacagtaasoo diyada u dhiganto in la bixiyo ma ogoshahay qaala nacam nacamuuri qultu wa zacamta waxaad sheegtay annaka adiga taqtulu lxura inaad dilaysid bilcabdi qaala nacam taas imaamu shaafici ma qabo laakiin waxau leeyahay adiga m yani waxaa la yidhaahdaa min baabi ilzaami اlkhasmi oo kale waay adiga waxaad sheegatay annaka taqtulu xura bilcaddi inaad xorka dilaysid addoon hadduu dilo reer axnaaf saasay qabaan oo addoon ninkii dilo waa loo dilaa dadkan kale waxay qabaan addoon ninkii dil looma dilaayo laakiin adiga addoon markaan siad u leedahay addoonkii geel buu la mid yahay haddana waxaad leedahay nin kaleoo xur hadduu dilo waa loo dilaa nin hal geela dila hal geela bishiba loo dila asigane marka hadalkaadi waxaa la yidhi mee lagu raaca ma qaala nacam arrintaas waa jirtaa buuri qultu waxaan ihi wazacamnaa waxaan sheegnay ana anaga naqtulu lcabda bilcabdi inaan isku waafasanay addoon addoon hadduu dilin loo dilaayo qaala wuxuu ui waana aquulu anagana waan leenahay buuri waa isku waafaqsanay qultu waxaan idhi markaan faqad jaamaca alxura xurkibuu u kala kulmay fii hadihi اlmacaani cindanaa wa cindaka ninkii addoonka ahaay intaan kuu soo tirinay oo dhan addoonki iyo xurki iskala miday noqdeen ayib faqultu waxaan idhi qad jaa maca alxura xurkii buu la kulmay fii hadihi اlmacaani cindanaa wa cindak fii ana baynahu addoonkii xurki iyo wa bayna almamluuki milahu inuu leeyahay qisaasan fii kulli jurxi jaraaxo kastoo loo geysto addoonkii gacanaan laga gooy kii kale gacanaan looga goynaa ninkiina waa loo dilaa waayo wa jaamaca albaciira wuxuu kala mid noqday baciirkiina fii ana diy fii ana fii macnaa ana diyatahu addoonka diyadiisa amanuhu weeyaan wuxuu leeyahay macaani badan addoonkii xorkuu ka waafaqay hal meelna wuxuu ka waafaqay geela oo waa maxay ninkii neef geel ay dilo meeqaa qiimihiisa joogaa alale waa la bixina addoon ninkii dilana waxaa la leeyahay meeqaa qiimihiisa uu joogaa alaleey meesha iskala mid noqdeen ee fa kayfa ikhtarta saad u dooratay fii jaraaxatii addoonka dhibka loo geystay an tajcalaha inaad ka yeeshad ka jaraaxati baciirin riti jaraaxadiisoo kale oo fatajcala fiihi aad yeeshad addoonkii maa naqasahu qiimihiisa wixii ka nusqaama jaraaxadiisa la bixinaya oo walam tajcal jaraaxatahu aadan yeelin fii thamanihi lacagtiisa inta ka nusqaantay fii thamanihi diyadiisa intay ahayd ka jiraaxi lxuri fii diyatihi ninka xurka diyadiisa intay la ekeed wahuwa adoonkina yujaamicu lxura xurka wuxuu kala kulmayaa fii khamsati macaaniya shan macaani wayufaariqu fii macnan waaxid hal macnana waa waa ka khilaafaya alaysa an taqiisahu inaad ku qiyaasatid mayna habbooneen calaa maa yujaamicuhu wixii uu kala kulmayo fii khamsati macaani awlaa bika miyaanan awlaysanayn min an taqiisahu inaad ugu qiyaas qaadato calaa maa jaamacahu wixii kula kulmay fii macnan waaxid yani waxaa leey maadaama addoonkii xurkii shan shay uu ka waafaqay in shaygii shan shay uu ka waafaqa aad ugu qiyaasatid miyaan habbooneen inaad ugu qiyaasatid ritigii oo hal meel oo iska waafaqeen macnaha waa su-aal aada u qiimo badan maca annahu yujaamicu lxura xurkii wuxuu kula kulmayaa fii akara min haadaa shantan wax ka badan oo anna maa xurima wixii la xarimay cala alxuri laga xarimay xurima calayhi addoonkiina waa laga xarimay oo zinadii khamradii wixii dhan waa xaaraam wa anna calayhi alxuduuda wuxuu xad ou galana waa laga oofinaya zinadii iyo sharubilkhamra wasalaata salaadii baa korkiisa iyo wasawma iyo wagayraha min alfaraa'idi walaysa min abahaa'imi bisabiil walaysa min albahaa'imi bisabiil xoola intaas laga rabo ma jirto marka waxaa la yidhi addoonka haddii la fiiriyo diyadiisa marka la bixinayo in xurki looga qiyaas qaataa habboon liannahu meelo badan shantii aan kuu sheegay iyo meelo badan waa ka waafaqaya hal meelna xoola u ka waafaqo xagga qiimaha ah marka waxaa lagu leeyay shayga hadduu shay shaabaha wajiyaal badan kaasaa looga qiyaasanaa wixii wejwalga uu ka shaabaha macnaa saas weeyaan qaala almusanifu raximah llahu tacaala qaala qaala ra'aytu diyatahu hamanah qultu waqad ra'ayta diyata almar'ati nisfa diyati alrajuli famaa manaca dalika jiraaxaha an takuna fii diyatiha waxaan kusoo dhex jirnay cashirkii hore ninkii addoonka ahaa dad badan baa waxaa laga yaabaa markii addoon iyo laga sheegay maadaama shareecada islaamka aada u wanaag badan tahay maxaa addoonkan iyo waxaan keenay nin muslim in la addoonsada maxaa keenay mar badan baa runtii aan ka soo jawaabnay laakiin waa shubha qaa'ima ah qofka markuu fiiriyo horta waxaa kuuga filan maadaama adiga addoon ilaahay aad tahay sharcigan waxa jiidayana ilaahay uu yahay rasuulkiina uusaan kugu soo gaarsiiyey wax kasta waxay ahaadaanba waxa ugu fiican inay kuu noqdaanba adiga kula haboon horta addoon haddii aad macnaha iimaanka dhabka waxa weeyaan ilaahay waxaan ma banay ictiraad caqligaada iyo waxaada dhan inaad iska hartid yaa horta lagaa rabaa oo samicnaa wa atacnaa inaad tihaahdid maa yamnac maca dalika inaad ogaatid xikmada ka dambayso laakiin inaad weydiisid insaan muctarid ah addoonnimo nin muslim se loo addoonsana inaad tiraahdo islaamnimadaadii baa khatar ku jirta eh, waxaa keeni kara addoonnimada waxa weeyaan dadka dadka xoog ku soo qabsado ama ninka ninka tabarnimada kusoo qabsado waxay ka mid tahay dembiyaasha waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka tiriyo min alkabaa'ir oo waxaa layidhi waxaa ugu xun baa layidhi wax qofka uu sameeyo ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم waxaa ka mid saddexdii nin nin xor ah inta addoonsaday maalkiisa cunay ee iska xallishay kaasaa ugu daran baa lihi laakiin addoonkan laguu sheegayo biqadi nadare qofka wuxuu ahaadaba ha ahaadee waxa weeyaan waa nin gaalnimo lagu soo qabtay marka meelaha ay ka jiri jirtay waqtigaas nin allaala markii la qabto in hore laga dilo yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala si dadkaas naftooda loo baaq yeelaa waxaa la yidhi waxaa kuu bannaan inaad addoonsatid yacni waxaad u fiirisaa ninkaan dagaalka galay nin uu mushaarka qaadanay ma laha nin ou dan gooni uu ka watay ma laha ilaahay baa amar siiyey inuu dagaalkaas galow jihaad qaado taas macnaheedu waxay tahay naftiisi buu dhiibay in la dila ninka asiga mukaafaa waxaa loogu sameeyey ninkii ku dili lahay inaad addoonsatid adiga addoonnimada markuu gacantaada soo galo inaad addoonsatid marka addoonnimadii macnaheedii maa sida annaga aan ka fahamsannahay oo dadka ay u sameeyaan oo kalena ma ah waxa weeyaan sida nebiga uu yihi ikhwaanukum jacalakum allahu taxta aydiikum marka waa walaalihiin oo gacantaada ku jiro waxaad cunaysa wax ka sii waxaad guntayn wax ka gunto sidaasaa la yidhi oo xuquuqdiisi iyo bani aadinimadiisa iyo sharaftiisi sidiibuu buu u leeyahay haddana waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala u furay baabab waaweyn oo qofkii addoonka ahaa waxaa la yidhi meelo badan baa amar lagu sii qofkii in lagu xoray waxaa ka sii fiican oo ka sii yaa badan ninka addoonka haddii uu nin raashid aho caqli laho xoog leh ilahay wuxuu ihi fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra fuqahaa badan bay arkaan ninka hadduu yidhaahdo waan isxuraynayaa ee lacag sheego waajib waxa ku ah inaad ku adeecdid naskana daahirkiisa fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayra amar weeyaan wاlmru fi اlasli yadul cala اlwujuub marka saddex waxaa loo qabanaa qayb lacagtii waa iska bixina asaa naftiisa ku xoroobaya marka mahmaa yakun ilamru waxaa weeyaan wax qadaada iyo ceeb ay leedahay ma laha qof aan gaalnimo lagu soo qabtay ama gaalnimadiisa ku baaqi noqda ama soo islaamay in la adoonsado haddana ilaahay uu ka dhigay wax in la xureeyo waxa ugu weyn oo ilaahay loogu dhowaado falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba yani waxyaalaha ugu waaweyn baa laga dhigay markaad u fiirisid a'imada waaweyn ee islaamka ah aabbayaalkooda iyo awowyaalkooda kulli waa lasoo wada addoonsaday ama carab ha ahaadeen ama dad kale ha ahaadeen taas macnaheedina waxmana kama ayna dhibin in islaamkii ayagii iyo dadkoodii ay waxweyn u taraan marka waxa weeyaan waa qoom xoog ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta usii lagu soo qabtay maca dalik intii la dili lahayna lyidhi halaa adoonsado qof haddii liyihaa maanta miyo adeegay mase waa ku dila waa la dareemayaa waxa farqiga udhexeey marka waa ceeb ma laha nin nasakhi karana ma laha umamu lmutaxida yaa waxay sheegataa qaramaha midoobe oo kale addoonnimada waa la mamnuucay yaa mamnuuci karo ilaahay wuxuu jiday cid mamnuuci kartaahu ma laha marka annaga waxaa weeyaan maadaama muslimiin aan daciifnimadii wax dad naga badan ma laha laakiin tawfiiqdii baa dadkii ka maqan dadkaas tashriicaad ay gacantooda ay ku qorteen bay rabaan in